bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna sheikh صaح bn cbdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm jamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfam cayna can cawr diilan abi qabusa mowla cabdالlah bn cmr caas can cabdillahi bn cmr caasi radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء مصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليفوزوا بسعادة العجل الآجل فهذا هو المجلس السادس والخمسون من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية في ليلة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 qoraxmadoobaadka loo yaqaano ayuu fasalkan u fasir yahay weeyaan abwaabtiisa waxaa ka mid a baabun ashamsu qoraxda iyo walqamaru dayaxa aayataani waa laba aayadood oo aayaadka allah ka mid subxaana wa tacaala waa laba calaamo waa laba xusuusin waa laba waana <clears throat> oo ilaahay subxana wa tacala aayaadkiisa ka mida ah weeyaan xadiid kun shan boqol iyo kow iyo labaatanaad can abi mascuudin waxaa la weri albadri weeyaani radia allahu tacala an arda qala wxu abi mascuud qaala nabiy nabigeen wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaali wasalam ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii oo min annaasi dadka ka mid ah limowti axadin axad geeridii oo min annaasi dadka ka mid ah walaakinahumaa walaakina warka lagu laabay humaa iyaga aayataani waa laba aayadood iyo laba calaamo iyo laba daliil oo min aayaati illah aayaadka alla ka mid ah fa idaa ra'aytumuuhumaa haddii aad labadaas madoobaasho aragtaan dayax iyo qoraxda inay madoobaadeen faquumuu istaaga oo fasaluu kadibna tukada saasuu nabigeena amar ku bixina sala allahu calayhi waali waslem buhari muslim xadis soo saaray marka xadiidkan waxaa jiray in xilligii amaba wakhtigii uu geeriyooday ibraahim ibnu rasuulillaahi sala allahu calayhi waali wasalem markuu dhintay ayaa waxaa waafaqay inay qoraxdi madoobaatay kadibna waxay yidhahdeen inkasafat ishamsu limowti ibraahim ibraahim dhimashada uu dhintay darteed ayay qoraxda u madoobaatay kadib nabigeen wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam qoraxdan iyo dayaxan cid ibni aadana muxuu ahaa ma khusayseeh waa aayaadka alla muxuu ahaa aayadaha alleh ay ka mid yihiin qof geeridii iyo noloshiina uma muxuu ahaa madoobaadaan isumana bedelaan ee eh, haddii aad aragtaan riwaayad kale weli waxay ahayd ilaahay baa ku cabsigeliya subxaana wa tacaala addoomihiisa haddii aad aragtaan dukada oo istaagayo nabigeena cadayna sala allahu calayh waali wasalam hadda waad aragteen dayax ayaa madoobaan rabaa laleeyahay telescob iyo waxaa qaadanaya iyo kamarooyina la qaadani waa lisasawani inta alla laga baqi lahaa subxana wa tacaala cuquubo iyo cadaab inuu noqdo laga baqi lahaa tadkiirka iyo xusuusinta alla subxana wa tacala ogaan lahaa ayaa baabka la gelayaa dalxiis iyo hawla loo gelay waad aragteen caalamka meeshuu maraa maanta baabka labaad baabu sifati lkusuuf salaada kusuufka ah baabu sifat salaati lkusuufi salaada dayax madoobaashada ama qorax madoobaashada habka loo tukana ayuu baabkan u baab yahay asal ahaan salaada khusuufka ama kusuufka waxaa weeyaan waa afar ragcood iyo afar sujuudood asal ahaan waa sidaas weeyaan afar rukuuc iyo afar sujuudood say u yihiin qofku wuu istaagayaa qur-aan buu akhrinayaa kadi weliba aada u dheer faatixadii ay ka horeysa wuu rukuucayaa markuu rukuuco kadibna rukuuc aada u dheer wuu rukuucsanaanayaa kadibna waa soo kacaya soo kicitaankaas labaad uu soo kacay wuxuu bilaabayaa qur-aan akhrin labaad uu bilaabaya kadibna qur-aan dheer ayuu akhrini markuu akhriy kadib wuu rukuucaya rukuucaadu dheer ayuu rukuucsanaani kadibna samic allahu liman xamida u istaag aad u dhir badan ayuu taagnaani markaasuu sujuudaya sujuud koobaad oo dhirar badan iyo mid labaad oo dhirar badan oo mid walba midda ka dambaysa ay yara fudud tahay kadibna mar waa soo istaagaya markuu laba rukuucood iyo laba sujuudood uu la imaado wuu soo istaagaya qira cusub ayuu bilaabaya sidii labada ragcadii hore siduu yeelay ayuu yeeliyo wuu rukuucayaa markuu quraan badan akhriyo kadibna wuu istaagayaa qur-aan kale ayuu ahrinaya wuu rukuucayaa kadibna wuu istaagayaa istaag iyo rukuucda iyo qirada intaba waa dheer tahay markaasuu sujuudaya laba sujuudood oo iyagana muxuu ahaa dhirar badan kadib uu atixyaadsani saasuu ku salaam noqsanayaa sidaa weeyaan marka sifada caamka ah oo waxaa weeyaan macmuulka ah oo la yaqaano taa weeyaan waxaad noo imaan doonta insha allah tacaala sifa laga dheerayni oo halkii rakcaba afar jeer la rukuuci waa la akhrini waa la rukuuci waa la istaagi kadibna waa la rukuuci kadibna waa la istaagi oo la akhrini waa la rukuuci wahaakada ilaa waxaa weeyaan afar jeer uu waxaa weeyaan eh, imaamka ka rukuuca ayuu muxuu ahaa wadi markaa sujuud u degaya labada sujuudood uu soo istaagaya marka waxay noqonaysaan waxay noqonaysaa sideed rukuuc iyo afar sujuudood laakiin sifadan oo muxuu ah afarta rukuuc afar sujuud ah, taas ayaa waxaa weeyaan caam ah oo aada loo yaqaanaa a'imadana ay ku camal falaan weeyaan wallahu aclam baabu sifati kusuufi sifatu salaati lkusuufi salaada dayaxmadoobaashada ama qoraxmadoobaashada sifada loo tukada ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad can caaishata radia allahu anha ardaaha annaha sayid caaisha qaalat waxay tihi khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay fii cahdi rasuulilah nabiga alle zamankiisa sal allahu alay slam fa salla rasuullah nabiga alle wuxuu dujiyey binnaasi dadka ayuu dujiyey fa qaama kadibna nabiguu istaagay calayhi salaatu wasalaam fa atala alqiyaama istaag ayuu u dheereeyey sala allahu calayhi waali wasalam wabiabii wa ummii uma intaa kadib rakaca nabiguu rukuucay fa ataala rukuuca rukuucda uu u dheereeyey uma qaama wuu istaagay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fa ataala alqiyaama istaag ayuu aad u dheereeyey wahuwa istaaga isaga ahna duuna alqiyaami alawali istaagii hore wax yar ka gaaban ama ka hooseeya weeyaan uma intaa kadib rakaca nabiguu rukuucay fa ataala rukuuca rukuucdii aad u dheereeyey wa huwa rukuucdana duuna rukuuci alawali rukuucdii hore uu ka gaaban yahay ama ka hooseeya weeyaan uma intaa kadib sajada nabiguu sujuuday fa ataala sujuuda sujuud ayuu nabiga aad u dheereeyey calayhi asalaatu wasalaam uma kadib facala wuxuu falay fi rakcati aaniyata rakcada labaadna midla maa facala siduu falay oo kale fi luulaa muxuu aha uma intaa kadib insaraf wuu salaam noqsaday waqad injalat ishamsu qoraxda iyadii oo muxuu ahaa bannaanka kusoo dhacday oo faydantay weeyaan fakhaaba annaas dadka iyuu khudbeeyey faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey waana calayhi wuuna ammaanay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani waa laba aayadood oo min aayaati illah aayaadka alla ka mid a laa yankhasifaan uma madoobaadaan limowti axadin qof muxuu aha dhimashadii walaa lixayaatii noloshadiinoloshiina iyo dhalashadiina uma madoobaadaan weyaan faidaa ra'aytum haddii aad aragtaan dalika madoobaashada ayada fadcu llaha alla weyna barya wakabiruu alla weynaya subxaanah watacala allah akbarta badiya wasalluu tukada watasadaquu sadaqaysta saas ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waali wasalam uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi yaa ummata muxamadin nebi maxamed ummaddiisiiyey waa annagii ayaana la hadlaya faidaa ra'aytum daalika yaa ummata muxamadin ummadda nebi maxamedow wallaahi baan ku dhaartay maa min axadin qof ma jiro akhyaru ka khiiro badan oo ka masayr badan xumaanta ka naceyb badan min allah alla weyne maa min axadin axad ma jiro akhyaru ka qiiro badan min allah alla weyne an yazniya inuu zinaysto cabduhu wayaan aad buu u necab yahay rabbiga subxaana wa tacaala yaa ummata muxamedi nebi maxamed umadiisiiyey wallaahi baan ku dhaartaye low taclamuuna haddii aad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogsoonay la daxigtum waad qosli lahaydeen qaliilan in aad u yaraad qosli lahaydeen walaa bakaytum waad ooyin lahaydeen kaiiran in badan saasuu nabigeena cadaynaa sala allahu calayhi wa waaalih wasalam marka waa tadkiir iyo calaamo ilaahay aayaadkiisa ka mid ah iyo mucjizooyinka dhacay ka mid ah marka qofka inuu ku baraaruga oo muxuu ah qurbu lqiyaama wa qurbu ljal waa qurbu intiqaami illahi caza wajal min aldaalimiin intaasoo dhan inaad qofka qalbiga ku haayo ood ku baraaruga oo shidaal ay u noqoto ayaa loo baahanya weyaan ee dalxiis inuu noqdo iska ciyaar ay noqoto aan dhag jarar loo siinin mararka qaar masaajidii oo laga dukanaa qofku iska jiif iska quuriya sax ma ahan weyaan xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad can asmaa binti abi bakrin waxaa laga wari daateeda niaaqayn radia allahu tacala ardaaha zawji azubayr bni cawaan wa ummi cabdillahi bni zubayr radia allahu canhum jamiica qaalat waxay tihi asmaa binti abi bakrin kasafat waxaa madoobaatay khasafat iyo kasafat kusuuf iyo khusuuf waa loo adeegsadaa haddii khusuuf la yidhaahdo qoraxda ay ku dhacaysaa dayax ay ku dhacaysaa haddii kusuuf la yidhahdana qoraxdan ay ku dhacaysaa kusuuf wuxuu ahaa dayaxna way ku dhacaysaa dadka qaar waxay leeyihiin kusuufka waxaa loo adeegsadaa qoraxda khusuufkana waxaa loo adeegsadaa dayaxa laakiin sida saxda ah riwaayada hore maxay ahayd waxaad u adeegsaday waxaa loo adeegsaday kusuuf ayaa loo adeegsaday qoraxdii eh, khusuuf cafwan tanna maxaa loo adeegsaday kusuuf ayaa loo adeegsaday marka labadaba qoraxda ayaa loo adeegsaday garta sidaa marka in la ogaado waa muhiim weeyaan xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad can asmaa bint abibakrin waxaa la weri daatani taqayn radia allahu taala an ardaha qaalat waxay tidhi kasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay calaa cahdi nabiyi nabigeena sala allahu calayhi waali slm zamankiisa ay madoobaatay fafazica nabiga wuu argagaxay argagax weyn ayaa nabigeena ku dhacay sala allahu alay slam fa akhta'a nabigu wuxuu ku khaldamay bidircin dirac amaba cambuur cambuur bireed inuu yahay laga yaab amaba muxuu ayuu ku khaldamay wey nabigeena sal ly slm isaga uusan lahayn oo dadkii guriga joogay marooyinkooda ka mid aad ku khaldamay qof markuu argagaxa waxyaabo badan baa muxuu ahaa iskaga yaaca ilaa nabigeenna mara uusan lahayn uu qaato ayuu nabigeen argagaxay sala allahu calayhi waali wasalam xataa udrika ilaa lagala haleelo oo laga dabageeya biridaa'ihi go-iisii bacda daalika intaas kadib maradii uu la baxay maro aanantiisian ayuu nabigeena qaatay sal allahu alay slam argagax dartiis kadibna waxaa laga dabageeyey maradiis ayaa laga dabageeyey sala allahu calayhi waali min ajli alfazac argagaxi ku dhacay dartiis inay qiyaamada dhacday inuu alla argoodana subxaana wa tacaala inuu cadaab soo degay iyo wax badan buu nabigeena ka argagaxay sala allahu calayh annagana marka inaan issawirno oon muxuu ah intaan kolyaal la qaato iyo telescoob la qaato qoraxdii la eego ayaa shaqo ay noqoto weyn gaalada aan ku dayanno qaalat waxay faqadaytu waxaan gutay xaajatii xaajadaydii oon weyse qaatay oon muxuu ahaa dantii allah ayaan dhammaystay uma ji'tu waan imid wadakhaltu masjida masjidka ayaan soo galay fara'aytu rasuula nabiga alyank sal slm qaa'iman isagoo taagan oo dukana weyaan faqumtu macahu nabigii dadkii la taagan ayaan la istaagay faqumtu aan la istaagay macahu nabiga magaciisa oo salaaddii ayaan la galay weyaan fa ataala nabigu wuxuu dheereeyey alqiyaama istaag ayuu dheereeyey xataa ra'aytunii ilaa aan ka dareemo ama aan iska arka uriidu mid doonays inaan ahay an ajlisa inaan fadhiisto oo daal aan ka dareemo weyaan uma intaa kadib iltafatu waxaan eegay uma altafitu aan eegi wayaan ila almar'ati haweeney adaciifata tabar daran faaquulu kadibna aan naftaygu u dhaha haadihi adacfu minii tanaa iga tabar daran faaquumu kadibna ana istaagii ayaan ku adkaysani farakaca nabiga wuu rukucay sal ه sm faaطaala rukuuca rukuucda ayuu dheereeyey uma rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaaday faaطaala اqiyaama istaag ayuu nabiga dheereeyey sal ه slm xataa low ana rajula nin hadduu jaa imaado khuyila mxuu ilayhi isaga anahu nabigeen lam yarkac inuusan rukuucin istaagi dambe uu istaagayo samic allah uu leeyahay intuu nabiga taagnaana sal اllahu alayhi waali waslm yani qofka meelaha ka imaada wuxuu isleeyahay ninkan weli ma rukuucin oo salaadii ku jiraa weeyaan imam muslim ay soo saaray marka nabigeena sal la sl hadigiis waxaa ka mid ahaa marba haddii qoraxda ay madoobaato argagax iyo alla udhowaasho iyo qiyaam iyo baryo iyo khawf ayaa nabigeena dhaqankiisa sal allahu alayhi waali wasalam baabun man qaala qofka yidha biatarman duul qaala yidhi biaktara min rukuucayni laba rukuucood in ka badan fi rakcati halka rakca halka istaag ama halka rakco sujuudda ka horaysa labada muxuu aha rukuucoon sheegnay ka badan cidda sheegtay ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid kun shan boqol iyo afar iyo labaatanaad can ibni cabaasi waxaa lew radi allahu tacala canhuma can inabiyi wuxuu ka wariy sala annahu nabigeena salla wuu tukaday fii kusuufin madoobaasho qara uu akhriyey wuu akhriyey nabigeena sal l slem dayax ama ha noqdo amaba muxuu ahaa ha noqdo qorra ha noqoto qara wuu akhriy nabigeena sal slem qur-aan ayuu akhriyey uma rakac wuu rukuucay uma intaa kadib qara qur-aan ayuu akhriyey uma rakac wuu rukuucay labadii dhammaantii ma uma kadibna qara wuu akhriyey farakac wuu rukuucay saddex weyaan uma intaa kadib qara wuu akhriyey uma rakac wuu rukuucay uma intaa kadib sajada u sujuday qaala wuxuu yidhi walukhraa rakcadii labaadna milaha sidii oo kale marka waa sideed rakaca sideed rukuucood iyo afar mxuuha sujuudood weeyaan wa fii riwaayati riwaayat qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam xiina goortii qaala wuxuu yidhi saxaabigii sallaa rasuula nabiga layaa tukaday sal slem xiina kasafat shamsu qoraxda xilliga ay madoobaatay amaani ragcaad sideed ragcadood oo fii arbaca sajadaatin afar sujuudood muxuu ahay ka dambaysa ayuu nabigeena rukuucay sala allahu calayh wali slm inuu tukaday marka asal ahaan waa inay afar iyo afar noqdaan laakiin mararka qaar xaaladka qaar waatan soo aroortayoo sideed iyo afar inay noqotana waa dhici kartaa weeyaan oo un lasii badiya rukuucdii sujuudrukuucdii eh, lasii badiyay qiradii weeyaan baabun maa curida calayhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam maa wixii curida loo bandhigay calayhi nabiga dushiisa loo bandhigay fii salaati alkusuufi salaadii qoraxmadobaashada markuu tukanayey min amri اljannati jannada amarkeeda iyo wanaari naarta amarkeeda wixii loo bandhigay ayuu baabkan u baabya weeyaan markuu nabigeenna salaada tukanayey salaatulkusuufka jannadii ayaa hortii lasoo dhigay naartan hortiisa ayaa lasoo dhigay marka arrinta ayada ah ayaa waxaa weeyaan ayuu baabkan ku saabsan yahay xadiid kun shan boqol iyo shan iyo labaatanaad can asbaab binti abi bakrin waxaa lagu daati nitaaqayn radia allahu taca anhu ardaaha ana nabiya nabigeena sala allah alay slam sallaa wuu tukaday salaata alkusuufi salaada qorax madoobaashada amaba dayax madoobaashada ayuu dukaday faqaama nabigu u istaagay fa aala alqiyaama istaag ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay fa aala rukuuca rukuuc ayuu dheereeyey qaama nabigu u istaagay calayhi salaa slaam faaala qiyaam istaag ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay faaala rukuuca rukuucda yuu dheereeyey uma rafaca kor ayuu madax u qaaday uma sajada wuu sujuuday faaala sujuuda sujuud ayuu nabiga dheerayy sal l slam uma rafaca kadibna madaxyuu kor u qaaday uma sajada wuu sujuuday faaala sujuuda sujuud ayuu nabiga dheerayy sal slam uma qaama wuu istaagay faaala qiyaam istaag ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay faaala rukuuca rukuucda yuu dheereeyey uma rafaca nabig madax ayuu kor u qaaday fa ataala qiyaama istaag ayuu dheereeyey uma rakac wuu rukucay fa ataala rukuca rukucda ayuu mxua dheereeyey uma rafaca nabiga madax ayuu kor u qaaday fasajada wuu sujuuday fa ataala sujuuda sujuud ayuu dheereeyey uma intaa kadib rafaca madax ayuu nabiga kor u qaaday calayhi salaatu wasalaam uma sajada wuu sujuuday fa ataala sujuuda sujuud ayuu mar labaad dheereeyey uma insarafa kadibna nabigu u salaam noqsay sal slm markuu salaam noqsanay waxaa ka dambeeya ataxiyaadka ka dambeey abcan faqaala ka horey cafwan ka horey cafwan faqaala wuxuu yidhi qad danat minii ljannatu jannada ayay iisoo dhowaatay oo liisoo dhoweeyey weeyaan xataa low ijtaratu haddii aan dhiirhan lahaa calayha ayadaan ku dhiirhan lahaa laji'tukum waxaan idiin keeni lahay biqiaafin miro oo min qiaafiha miraheeda ka mida aan ka soo muxuu aha gurtay ama aan ka soo qabsaday ayaan idiin keeni lahaa qiaafka waxaa weeyaan waa go'mada qofku wuxuu soo goysta amaba roqob dhahda amaba dhahda waxaa gacan iyo wixii la midka ah kaas weeyaan wadanat minii annaar naarta ayaa muxuu ahaa ii soo dhawaato oo lii soo dhoweeyey xataa qultu ilaa aan ka dhaha ay rabbi rabbiyow wa ana macahum anoo la jira miyaa ummadii naar lagu cadaabayaa wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ilaahay adoo muxuu ahaa dhex jooga mid cadaaba ma ahaanin maadaama ay taa u horraysay wuxuu le rabbiyow anoo dhex jooga xataa miyaa naarti ummadaan la gelini oo la halaagi saas weeyaan faida mraatu haweeney waaba iyadoo xasibtu waxaan u maleeyay anahu qaala inuu yidhi takhdishuhaa ay xoqonaysa oy diiranaysa oy feenanaysa hiratun bisad ama yaanyuur ay mxuu aha feenanayso weyaan qultu waxaan idhi ama ay xoqonaysa ama ay saas mxuuah cidiyihii ay ku mxuu ahaa xoqonayso weyaan qultu waxaan idhi maa shaanu haadihi haweeneydan arrinkeeda muxuu ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen xabasathaa muxuu bisadaas ayay xabistay xataa maatat ilaa kaga dhimata juucan baahi ay u dhimata weeyaan laa acamathaa ma aynan quudinin walaa arsalathaa ma aynan sii daynin taakulu waxaa ka cuntay qaala naafic wuxuu yidhi xasibtu waxaan u qaala inuu yidhi min khashiishi aw khashiishi aw khashaa'ishi alardi arlada muxuu ahaa cayayaankeeda iyo waxyaabahaas bannaanaha yeela ha ka cuntae ma ay sii daynin cunana ma ay siinin intay qol ku xirtay halkaas ayay ku dhimatay weeyaan ciyaadan billaah xadiidkaas imaam bukhaari ayaa soo saaray weeyaan marka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam isagaoo mimbarkiisa taagan ayaa jannadii hortiis lasoo dhigay sala allahu calayhi waali wasalam naartii hortiis lasoo dhigay asbaabta naarta lagu galaan nabiga loo sheegay sala allahu alayh waali wasalam nabigan wuxuu leey sala allahu calayhi waali wasalam kafaa bilmari idman bini aadanka ama qofka waxaa dembi ugu filan an yaxbisa can man yacuul ama an man yaquut qofka uu quudinayo qofka ama qofka uu muxuu ahaa biilaayey inuu ka cishto biilki asaga ahaa uu ka gacma laabto ayaa dembi qof ugu filan weeyaan baabu maa jaa fi lkawaakibi xidigaha wuxuu ku soo arooriyuu baabkan u baab yahay xadiidka kun shan boqol iyo lix iyo labaatanaad can muxamed ibni siriin waxaa la wariyey waa ninkii la yaqaano tacbiir ru'yaha aadka looga yaqaanay raximahullah qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahnay maca abi qataada abi qataada ayaan la jirnay abi qataada waa saxaabiga ataqaana weeyaan calaa dahri beytina guriganaga dushiisa ayaan muxuu ahaa la jirna weeyaan fara'aa wuxuu arkay abu qataada kowkaban xidig inqada dhacay ayuu arkay fa nadaruu ilayhi way eegeen faqaala abu qataadata wuxuu yidhi innaa annaga qad nuhiinaa waxaa noola diiday an nutbicahu inaan raacin absaaranaa araganaga inaan raacinna waa noola diiday weeyaan xadiidkaas imaam axmed ayaa soo saaray isnaaduhu saxiixun calaa sharti sheekheyn weyan wahuwa kadalika xadiidka sanadkiisa waa saxiix axaadiid kale laakiin waxaana soo martay nabigeena sala allahu alay slam kamaa fii muslim wahayrihi man ra'aa minkum albaarixa alkowkab xal yaa arkay waxaa weye xidigii dhacay saxaabigii waad garanaysaan la qaniinay oo lahaa xali dhacay keen kiinee arkay kiinee arkay waxaastaan marka riwaayadan waa loo diiday taana waa dhacday laakiin asal ahaan culimada waxay leeyihiin qofka inuu muxuu ahaa daa'iman wa abadan daba dhigto ood shaqo ka dhigto ood muxuua isku dhibo ayaa la diidayaa waana diidmada ayadahna waxaa weyaan litanziih laa litaxriim saasay u badan yihiin weyaan xaaraan yeelitaan ma ahan laakiin waa karaahata tanziih muxuu karaaho wey saasay leeyihiin wallahu aclam marka xidigahaas dhicitaankooda in la fiiriyo la eego waxaa weyaan in laga haboon yahay ayuu xadiidkaasna cadaynaya weyaan wallahu aclam alfaslu alraabic waalaakhiir fasalka afaraad una dambeeya insha allahu tacaala kitaabkan u dambeeyo amaba midbaa ka dambeeya cafwan alfaslu raabic fasalka afaraad salaatu listisqaa'i salaada roob dalabka ama roobdoonka ayuu fasalkan u fasalaya weeyaan baabu taxwiili ridaa go-a garbaha la saaran yahay in la wareejiyo dhanka kale loo roga in ay sunno tahay inay loo baahan yahay in liisfaray ayuu baabkan u baabya weeyaan markii roobka la dalba oo ilaahay subxana wa tacala toogi ama la baryi in qofka salaada eh, istisqaha usoo baxay go-i dhanka ad u saarnamee dhankan uu rogo in loo baahan yahay waxaa weeyaan ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can cabdilaahi ibni zaydin waxaa laga wariyay cabdilaahi bni zayd radia allahu tacala anu arda ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kharaja nabigan wuxuu u baxay ila almusallaa dhanka loo tukada ayuu baxay meeshii lagu tukan jiro oo bannaanka ahayd musallihi ciiddaad u baxay fastasqaa markaasuu roob doonay fastaqbala alqiblata qiblada ayuu qaabilay wa qallaba nabigu wuxuu rogay rida'ahu go-iisa ayuu rogay dhanka kale uu gadiyey weeyaan wa sallaa nabiga wuu tukaday calayhi salaatu wasalaam rakcatayn laba rag ayuu nabigan tukaday calayhi salaatu wasalaam buhari muslim xadii soo saaray wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhaari muslim u sugnaaday ra-ytu nabiya nabigan u baxay yastasqii isagoo mxuu roobdooni faxawala nabiga wuu rogay ila naasi faxawala nabiga wuxuu u wareejiyey ila annaasi dahrahu dhabarkiisa ay u soo jeediyey wastaqbal qiblata qiblada ay u jeestay yadcuu isagoo alla subxaanahu wa tacaala baryi saas weeyaan isagoo alla baryi uma intaa kadib xawala ridaahu goysa iisa ayuu wareejiyey uma sallaa wuu tukaday lana anaga rakcatayn laba rakac yuuna dujiyey zaada albuhaari wuxuu ku kordhiyey jahara fiihima bilqiraa'a qiradana korba u qaaday oo salaada jumcada sidii loo muxuu ahaa loola jahra iyo salaatu ciideynka ayuu kor ugu qaaday wey xadiidka bukhaari ayaa soo saaray marka sifada waa sifada loo baahan yahay qofka markii meesha la taga in qibladii loo jeesta in allah subxana wa taala aad loo barya in waxaa weeyaan go-i la roga culimada qaar waxay leeyihin raximahum ullah go in la rogo waxa weye dhanka kale loo gediya waxaa weeyaan waa fa'al iyo tafaa'ul sama saarsi weeyaano qofka wuxuu leeyahay ama ilaahay subxana wa tacala uu ka rajaynaya ama uu samasaarsanaya in qaxdigii iyo abaarti iyo ciriirigii iyo oonkii iyo kulaylkii uu rogmay ood alla subxana wa tacaala roob nooga bedelay saas ayaa waxaa weeyaan ilahay subxana ama lagu tafaaula ama lagu samasaarsana weeyaan waa ama la saraadsani waxaad tidhahdaba baabu rafci lyadayni labada gacmood kor in loo qaada biducaa'i alla baryada fi listisqaa'i xilliga la roobdoona ayuu baabkaanu baab yahay xadiid kun shan boqol iyo siddeed labaatanaad can anas بن malik waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu arda khaadimi rasulilah sal slm qaala wuxuu yidhi anas bn malik kaana nebi waa jagada iyo garaadada u talleed waa garanaysaan ya nin walba soo garaada iyo jaga ma lahan anas bn malik jagada aad lahay in nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisu u ahaa sharaf ka weyn miyaad garanaysaan qof uu yeesho nacam nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ayuu muxuu ah khaadimu ahaa anas maali radi allahu taala arda weliba muktiriinta ku axaadiista badan saxaabada nabigeena ka wariyey ama nabigeena saxaabada ka warisay ayuuna ka mid yahay radi allahu taala arda maal badan iyo wiilal badan iyo cilmi badan iyo wax badan ayuu ilahi subaa wa taala siiyey nabigeena u ducey sala allahu calayhi waali wasalam hooyadii ayaana sabab u ahayd oo inta nabiga u keentay nabi alla wiilkan anas ayaa layidhaha wiil yar weeyaane ha kuu adeega una ducey markaasa allaahuma aktir maalahu wawaladahu waadkhilu ljanna saddexdaas wa tacaala ilaahay u baryay ilaahayo maalkiisa badi ilmihiisana badi waxaa weeyaan jannana geli markaasuu leeyahay laba waan arkay oo maalbadnaanta timirtiisa sanadka laba jeer ay dhali jirtay oo muxuu miro laga guran jiray timirtan asalaan hal jeer ayaa laga gurtaa ilmihiisana waxaa weeyaan intuu muxuu ahaa kalama waa kala garan waayey boqol iyo ziyaada inta asaga dhabarkiis ka soo goday ka bada muxuu ka soo baxday ayay ka bateen weeyaan radia taala anas bin malikin qala wuxu anas kaana nabiyu nabigan wuxuu ahay sala allahu laa yarfacu yadayhi gacmihiisi midaanan kor u qaadin fii shayin shay oo min ducaa'ihi ducadiis ka mid a ilaa fi listisqaa'i roobdoonka mooyane wa innahu nabigeennana yarfacu kor buu u qaadi jiray xataa yuraa ilaa laga arka bayaada ibtayhi labadiis kilkilood ama labadiis shaqfalood caddaantood ilaa laga arka ayuu nabiga aad kor ugu qaadi jiray sala allahu calayhi waali waslem xadiidkan marka wuxuu leeyahay laa yarfacu yadayhi fii shayin min ducaa'ihi ila fi listisqaa meel kala haba yaraate ood gacmihiis kor u qaadi jiri lama arka ilaa roobdoonka mooyane imaam nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay soddon xadiid ka badan oo bukhaari iyo muslim ay isku raaceen amaba midkood uu gooni u wariyey ayaan xasri uu yidhi wax soddon ka badan oo dhammaan tusaysa gacmaa in kor loo qaado xadiidkan muxuu caddaynaya fii hayri lmowdic mowdican oo roobdoonka meelaan ahayn wa in gacmaha kor loogu qaado xadiidkana muxuu leeyahay anas maalik roobdoonka meel aan ahayn weligii isagoo gacmaa kor qaada ma laba shay ayaa lagu fasiray mid ayaana qiimo badan oo taqriiban yani u dhow insha allahu tacala si sawaabka biidn illah caza wajal taas ayada waxaa weeyaan alrafca albaliiq aw almubaalaqa fiih yacni qaaditaanka aad kor loo qaado oo saas ah, qof kor qaado nabi maxamed oo alayhi salatu saas intuu gacmaha kor u ilaa kalkelihiisa cadaankooda laga arka ma jiri jirin ilaa roobdoonka mooyane saas ay culimadu u badan yihiin taasay culimadu u badan yihiin laakiin culimada qaarna waa muxuu ahaa qaar waxay leeyihiin waa anas intuu arkay laakiin waa aaday ufogta aad bay ufogta anas inuu mxu araggiisa lagu koobo inuu muxuu aha nabigo gacmaa kor qaada oo ku arkay roobdoonka keligii waa adagta xajkii ula xajinayaa guriga la joogaa wuu la tukanayaa muxuu ahaa meelo badan nabigeena sal ll sl marka gacmaha kor buu u qaadi jiray waa la yaqaanaa safo markuu fuulay korbuu gacmaha u qaaday markuu carafo taagna gacmo korbuu u qaaday markii muxuu ahaa jamrat اlula waaniya markuu nabiga tuuray calayhi salatu salaam gacmo korbuu u qaaday mawaadintu nabigeena gacmaha kor u qaaday lama koobi kara aad iyo aad bay u badan yihiin aad iyo aad bay u badan yihiin marka anas inuu tan un roobdoonka bas keligeed arkay waa yara baciid marka alrafcu اlbaliiq yacni qaaditaanka aadka u dheer oo xeylka dheer ayaa loola jeeda wallahu aclam xadiidkaas waa mutafaq weeyaan xadiid kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can anas bin malik waxa lgu radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal slem istasqaa wuu roob doonay fa ashaara nabiga wuxuu ku ishaaray bidahri kafayhi labadiisa cala calood dhabarkooda ila samaai samada weeyaan ya saas weeyaan duca saan weligiin miyaad aragteen duca weligiin saan ma aragteen raggan wahaabiyada aad uma yaqaanaan duca saana way jirtaa duca saanna xadiidkan culimada marka waxay leeyihiin markay fasirayaan ducada markii aad ilaahay khayr inuu kuugu shubo aad doonays saas ayaad marka rafculbala bala in lagaa saar muxuu qaada aad saas inaad dhahda dhibaato ma laha ay leeyihiin marka ilaahayow qaxtiga naga qaad allow abaarta naga qaad saas wahaakada saas weeyaan marka sida muxuu ahaa sifada ay culimada u sheegeen wallahu aclam laakiin sida mashhuurkoo la yaqaan waa sida weeyaan nacam xadiid kun shan boqol iyo soddonaad can jaabir bn cabdillahi waxaa radi allahu tacala anhuma qaal wuxuu yidhi atat innabiya nabiga waxaa u timid bawaakiya dumar oynayaan ayaa u yimid fa qaala wuxuu yidhi maxay ka oynayaa ma taqaanaan abaar iyo biyo la'aan iyo baadla'aan iyo xoolaha ligmay iyo dad dhibaysan iyo macluul iyo nafaqa darra iyo dhiboodhan ay ka maxay oynayaan xaalad adag ay ku jiraan weya yaa loo oynayaa nabi maxamed loo soo oynaya alayhi sala slam siduu allah u baryo subxana wa tacala logu ergeeyo fa qaala nabigeen wuxuu yidhi markiiba allaahuma allahi asqinana waraabi haytan roob mugiitan ee na soo hooba oo na soo gaaro marii'an cirib wanaagsan lah marii'an cirab wanaagsan lah weeyaan amaba aanan cudur lahayn mariican ee barwaaqo ah naafican waxtar ah hayra daarin mid dhib keena aanan ahayn caajilan degdeg ah hayra aajil middah aanan ahayn qaala wuxuu yidhi raawigii jaabir bn cabdilah radi allahu ta arda faadbaqat calayhim asamaa samadii ayaa ku habsatay weeyaan hal mar samadii unbaa muxuu ahaa ku habsatay ibaaq saasay ugu habsatay weyaan oo roob baad ilahi subxana wa tacala keenay abu dawud iyo xadis soo saaray waana xadiis saxiixa xadid kun shan boqol i ko iyo sodonaad can cabdillahi bni camr caas radi allahu taala anma qal wuxu abdillahi bn camr kaana rasuullah nabiga al muxu sal slam ida istasqa hadduu roob doono qaala wuxuu dhihi jira allahuma aleyow asqi cibaadaka addoomahaada waraabi wa bahaaimaka bahaa'imkaada ilaaha waraabi wanshur raxmataka naxariistaada firdhi oo faafi waxyi beledaka almeyit dalkaadan muxuu ahaa meydka ah oo dhintay oo muxuu abaarta ah ilaahu noola iyuu nabiga dhihi jir sal alla alay slam abu dawud iyo soo xadidku xadii xasana weyaan baabu listisqaa'i fii khudbati اljumca salaada jumcada khudbadeeda in alla lagu baryo o lagu roob doona inuu inay mashruuc tahay nabigeenana uu sameeyey laba jeer iyo ka badanba ayuu baabkan u baabi weyey xadid kun shan boqol iyo laba iyo soddonaad can shariik waxaa laga wariyey raximah llah can malik wuxuu ka wariyey radia allahu ta anu arda ana dakhala galay almasjida masjidka ayuu galay yowma jumcatin maalin jumca ayuu galay masaajidka ayuu nabigeena ala sl masjidkiisa ayuu dalaq soo yidhi min baabi min baabin albaab oo kaana ahaaday naxwa daari اlqada guriga ama daarta qada loo yaqaano dhankeeda ayuu ka soo garay daarulqado xilliga asaga looma aqoonin daarulqado waxaa weeyaan waa guri oo sayd cumar lahaan jiray radia allahu tacala an ardaa oo asaga milkigiisa ahaa markuu sayd cumar dhintay radia allahu taala an ardaa oo muxua uu shahiiday oo la dilay ninkii eh, abuu lulaat almajuusi u dilay dayntii ayaa marka loo xaraashay guriga asaga ahaa dayntii darteed dayntii sayd cumar lagu lahaa dartii ayaa gurigii loo xaraashay kadibna waxaa loo bixi daar qada ay qadaa dayni cumar daartii lagu guday dayn sayd cumar weyaan daarulqada halkaas weyaan marka gurigaas daarulqada loo yaqaano albaabka xiga ayaa waxaa weeyaan uu ninka soo galay wa rasuulula rasulka al sal slm qaaimun uu taagan yakhtubu khudbayni marka daarulqadada xilliga nabigu yaa loo yaqaana waa maya gadaaldamaa loo bixiyey laakiin ninkan shariik iyo anas markay warramayaan waa mar muxuu ahaa daartii cumar u dhintay uu shahiiday radi allahu ta arda daartii magaceeda la bedelay oo daaraqadaha loo bixiyey saas weyaan saa loo fahma aan ku noqdo marka can shariik waxaa laga wariyey can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia allahu taca anhu arda waraxima shariikan ana rajula ninbaa dakhala galay almasjida masjidka galay yowma jimcati maalin jimca min baabin albaab oo kaana ahaaday naxw daarqada daarta daarqada loo yaqaan xaggeed ka ahaaday weeyaan ama dhan ka ahaaday warasuula rasulka sal slm qaa'iman uu taagan yakhtubu khudbayni fastaqbala rasuula nabiga al wuxuu qaabilay qaa'iman xaal uu yimid taagan fastaqbala ninku wuxuu qaabilay rasulah iyuu qaabilay qaa'iman xaal iyuu mid taagan nabigu ka hortagay sal allah alay slam uma kadib qaal ya rasul rasuulka allow halakat ilamwaalu xoolihii way halaagsameen wanqaacat isubul jididkana way go oo waa mari waayey oon ayaa loo mari waayey fadcu llaha alla weynan noo bari soo hoba oo hana soo gaaro oo alla ana hanoo kaalmeeyo weyaan farafaca wuu kor yeelay rasul rasulka sl slm yaday labadiis gacnood iyonabay kor u qaaday uma qaal wuxuu yidhi allahuma akinaa allowna soo hob oona soo gaar allahuma akinaa allowna soo waraabi oo maarna sii allahuma akinaa ilaahayo qeyd iyo roobna sii weeyaan qaala anas wuxuu yidhi walaa maya wallaahi baan ku dhaartay maa naraa ma aragna fi samaai samada min saxaabin daruur ma aragno iyo xawr ma aragno walaa qascatan walaa gobol yar xataa qeyb aad u yar xataa ma aragno weeyaan qascada waa qayb yar oo daruur a weeyaan wamaa baynana anaga dhexdanaga ma ahanin iyo wa bayna salcin buurt salci loo yaqaana min beytin guri walaa daarin daar daar iyo guri toona nooma dhexaynin weyaan qal wuxu uhi faalacat waxaa ka soo booday oo ka soo baxday min waraa'ihi buurt salc muxuu ah gadaashiisa saxaabatan daruur midla tursi gaashaanka oo kaleo saa u wareegsan weeyaan falamaa tawasatat isamaa samadii markay bartamihiis ay istaagtay intasharat hal mar ayay kala muxuah faaftay weeyaan uma amtarat kadibna roob ayay soo daysay may wallaahi baan ku dhaartee maa ra'aynaa maanan arkin ashamsa qoraxda sittan lix maalmood indhama aanan saarin qorax adduunka dhan muxuu noqday roobabaaw ayaa noqday weyaan uma dakhala rajul in baa soo galay min dalika albaab albaabka iyuu ka soo galay fi ljumca jumcadii yacni ahaaniya tii labaad weya rasul rasulka al sl slm qaayimun u taagan fastaqbalahu nabiga wuu qaabi fastaqbalahu wuu qaabilhu nabiga ayuu qaabilay qaa'imun xaalu yimid ka hor tagay ya rasul rasuulka allow halakat اlamwaalu xoolihii way halaagsameen roobkii ayaa baabiyey wanqatacat isubulu jidadkiina way kala go-een oo roobkii ayaa mxua ah lagihii iyo farqihii mxua ah biyo ka buuxiyey wahaakada marka meel la maro waa la waayo waa la kala go-ay fadcu laha laweyne bari yumsikha cana roobkaas allaha naga joojiye ibni aadamka bal fiiriyo subxaan allah haluucan idaa masahu sharu jazuuca wa idaa masahu lkhayru manuucan subxaan allah insaankii meel u roomba lama arka waaya tabardaradiisa kutusinaysaa mid kale inuu insaanka aad u tabardaran yahay qaala wuxuu yidhi farafarac rasulla nabiga alle kor buu qaadiy yaday labadiis gacnood uma qaala wuxu yidhi allahuma allayow xawaalaynaa hareerahanaga naga jooji alla muusan muxuu nabiga muusan alai slam allow naga jooji wuxuu yidhi xawaalaynaa hareerahanaga walaa calaynaa dushanaga rabbiyow maya allaahuma allayow cala alakaami buuraha yara dhexdhexaadka iwa diraabi buuraha aadku yaryar iwa butuuni awdiyati waadiyaalka muxuu ahaa beerkooda iyo calooshooda iyo gudahooda iwa manaabiti shajari geedaha meesha daaq soo saarka lah ilaahay oo roobka ku aadi weyaan qaal wuxuu yidhi fa aqlacat kadibna roobkii hal mar bay muxuu ahay fa ay siibantay weyaan wa kharajna waan baxnay namshi anagoo dareerayna fi shamsi qoraxda anagoo ku dareerayna muxuu ahaa aan soo baxnay weyaan qaala shariiku wuxuu yidhi sa'altu anas bin malik ayaan weydiiyey ahuwa arajulu lawal ninka ma ninkii hora fa qaala wuxuu yidhi maa adri ma ogi inuu ninka hore yahay iyo ninka inuu yahay ma garan kara weyaan saasuu yidhi marka roobdoonka anwaacdaas ayaa loo roobdoon jiray nabigeenana sal allahu alay w slam sidii muxuu ahaa uu u ahaan jiray mustajaaba ducaa ayaad ka garanaysaan salc buurta loo yaqaano buurta salci loo yaqaano cidda xaramka tagto meesha dhanka midigta qiblada ka ah oo zamzamka laga dhaansado ayaa buur yar oo hadda la cunay oo la baabi'iyey oo guryahan dhedheer muxuu aha bartamahooda ku taalla oo hadda aad u yar ayaa jirto buur yara xagga ka jirto oo dhanka xaggana uu ka xiga khandaq meesha godkii eh, laga qoray berigii qaswat eh, alaxzaab lagalaga qoday eh, dhankaas ka xigto ayaa jirto dhankaana muxuua xaram kusoo aadan ayadna wax yar ka yar fogo taqriiban ilaa shan boqoloo u jirta xaramka ilaa todoba boqoloo ama shan boqol lix u jirta marka salcida ma mise waa tan weyn intooda badan waxay leeyihiin tan oo haddaba taagan taas ayaa la yihahda salci ayaa sheekh caiya bni saalim caleyh raxmat oo wadaadkii xaramka madiina wax ka akhrin jiray oo caalamka ahaa oo ree masr horaanna ahaan jiray caiya ibni salim oo buluq maraankii kutubo badan muxuu sharxay wuxuu dhihi jiray waa midaan dhow macaalimta madiinana aad buu u yaqaanay midaan yar oo xaramka hadda saarno inta yar ay ka soo hartay taas way yar ayuu dhihi jiray wallahu aclam selc marka wuxuu leeyahay gabadhii dhihi jirtay waxaa weeyaan nabiga uu dhihi jiray ayn allah ayn allah xasuustaan kadibna allah fi اsamaa man ana anta rasuul اllah marka gabadha ayaad ahayd meesha lagu dharbaa xageed utaqaanaan oo ninka intuu ku xanaaqay dharbaaxdii kala daalay xagee ahayd buurtaa salcay ahayd marka buurta salc akhbaar badan iyo hawl badan ayay leeda weyaan marka loo noqdo qofka rabaha ogaado waayahay baabu istisqaa'i cumar radia allahu taala anu ardaa sayd cumar roobdoonkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo soddonaad can anas maalik waxaa lagu radi allahu taala anu ardaa ana cumar ibn khataab radi allahu taala anu ardaa kaana idaa qaxatuu goortii ay abaaroobaan abaar ay ku dhacda istasqaa wuxuu ku roob dooni jiray oo alla inuu barya amri jiray bilcabaas ibni cabdilmualib sayid cabaas oo nabigeenna calayhi salaa slam adeerkii ah fa qaala kadibna wuxuu yidhi allaahumma allahyow innaa annaga kunnaa waxaan ahanay natawasalu kuwa u dhowaada ilayka adiga binabiyina nabiganaan kugu tawasuli jirnan kugu dhowaan jirna ducadiisa weeyaan fatusqina waadna waraabin jirtay wainaa anaga natawasalu waan kugu dhowaanaynaa ilayka adiga bicami nabiyina nabiga naga adeerkiis ducadiisa ayaan kugu dhowaanaynaa faasqinana waraabi weyaan qaal wuxuu yidhi fayusqoon walaa waraabin jiray xadiidkan waa xadiid bukhaari soo saaray meel laga fargeliyey lama arko marka laakiin xadiidkan ummadda qoloba dhan u jiidatay qoloba dhan u jiidatay qolyaha tawasulka in dadka daatadooda lagu tawasulo oo la yidhahdo nebi moxamed daatadiisa ku tawasulayna asagoo dhintay sala allahu calayhi waali wasalam owliyada ku tawasulayna ama ha noolaadeen ama ha daatadooda culima dadka qaba xadiidkan ay deliishanayaan culimmada maya arrinta ayada ma jirto waana bidca qabana tan ay kanay deliishanayaan labada guruubka marka aan u noqonna xakam iyo qaadi aan u si aan kala saarna marka ummaddan marka sida saxda insha allahu tacaala waa in tawasulka meeshaan uu yahay biducaa'i alcabaas wa biducaa'i الnabiyi salى اllahu alayh wasalam wa bacdahum tawasala mucaawiya bn abi sufyan radi allahu taala arda biducaa'i yaziid bn aswad raximah اllah marka ha noqot taas weyaan maxaa yeelay haddii amwaadda daatadooda lagu tawasula ama shayga lagu tawasulo uu yahay daatada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam in la gudba nebi moxamed calayhi salatu slam oo cabaas loo gudba ma gara gar miya nebi maxamed halkan taagan oo isaga lagu tawasuli kara in cabaas loo gudba gar maaha gar maaha marka haddii muxuu ahaa lagu tawasula marka nabigeena sal slm xayan wamayitan qabriga nabigeenna waa ka halkaana masjid madiina la jooga sayid cumar radi allahu ta an arda meeshuu ku tukana waa muxua dhankiisa bidaxda dhowr tallaabuu u jira muwaasaga ku tawasula nabi allow roob ayaa rooblaan ayaa nugu dhacday adigaan kugu tawasulaynaa marka roob inaad alla nasiiyo alla noo bari muudhah limaada laa yaquulu dalik ma oga miya waa maya sidoo kale waxaa weeyaan sayid cabaas radia taala arda nebi maxamed alayh sala in loo muxuu ahaa gacan dhaafo in asaga dartiis nebi maxamed loo gacan dhaafo oo xaqiisii la dayaca miyuu yeel waa maya sidoo kale sayid mucaawiya radi taala anu arda lagu tawasula nebi maxamed alayh sala nin taabica ah yaziid ibn aswad inuu yidhaahdo muxuu ahaa ducadadan muxua ku tawasulana alla noo bari inuu yidhaahdo miyay dhici lahayd waa maya sidaa darteed ragga goolka amaba ay muxua kafadda xaggooda ay xoog badan tahay waa ragga qaba dawaadda akhyaarta ama ambiyada ama owliyada laguma tawasula wax lagu tawasula waa ducadooda iyo allabaryadooda weeyaan sidaas weeyaan markuu nabi maxamed noole alayh salaat slaam ducadiisii waatan lagu roob doonay markuu nabi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam ila ninkii imaad albaab ka so gala nabi allow ilaahay noo allahna waraabiye daatadiisa maahan markaasuu gacmaha kor taagay weliba si aan caadi ahayn adaafa si aan caadi ahayn xadaafa ayuu gacmaha u taagay nabigeena sal alla alay kadibna sayid cabaasna waa oo kale isna gacmihii u taagay waxa lagu tawasulaa ma ahan ma ahan daatada nabiga ma ahan walaa daatada cabaas ma ahan walaa daatada yaziid ma ahan walaa daata awliye ma ahan waa ducadooda weeyaan lidaalika sayid cabaas radi allahu taala arda ariiq isaga ayuu maray culimada qaar kale waxay leeyihiin oo ay weliba ku xoojinayaan sayid cumar radia allahu taala anu arda markuu ka tawasulayey ducada sayid cabaas wuxuu samaynayey uu muujinayey karaamada iyo booska iyo mansilada iyo sharafta iyo darajada ay leeyihiin aalubeyt aalobeyti rasuulilah sal slm nabigeena ala slm aalubeytkiisa meesha ay ummadda ka joogaan ilan cabaas iyo cumar yaa fadli badan yaa fadli badan cumara fadli badan iskuma dhow cumara aad u fadli badan abubakar yani rag badan oo saxaabada nabigeena oo cabaas ka fadli badnaa ayaa meesha joogay laakiin ayaga xataa ixsaanka loo samayna ayaga karaamaynta la karaamayna ayaga magacooda kor loo qaada ayuu allah ugu dhowaanay sayid cumar radi taala arda laftirkeeda ayaa waxaa weya camal saalixa ah oo ilaahay looga dhowaanaya subxaana wa tacaala inuu muxuu ah camalka saalix lagu tawasula ducada in lagu tawasula waxaa weeyaan waa wax muxuu ahaa macruufa oo diintan lagu yaqaan way laakiin daatada shaksiga loo tawasula shirkiya dadku geynaysaa wax daato ku tawasulna waxa u horreeye waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna wadan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasraa saas weyaan nasal allah salaam alcaafiya cabdirazaq jazahu llah khayran xadii xadiidkan ay isku maca dhow yihiin ayuu muxuu ahaa nagu baraarujiyey oo gadaal ka imaan doona insha allahu tacaala cuhmaan ibnu xunayf ayaa warina nin indhool ah inuu u yimid nabigeena sala allahu aley wasalam kadibna uu yidhi nabi allow ilaahay waxaad ii baridaa inuu caafiyo markaasaa wuxuu yidhi haddii aad doonta allan kuu baryaya haddii aad doontana waa iska sabraysaa kaasay ayaana ku khayr badan markaasaa wuxuu yidhi alla ii bari kadibna nabigeen wuxuu fari sala allahu calayhi waali wasalam inuu weyse qaato oo weysada uu wanaajiyo oo ducadan uu ku ducaysto oo ilaahayow aniga waxaan ku weydiisanaynaa ku weydiisanaa nabigaada moxamed sal alla alay slm ducadiisana oo nabiga raxmad ahna aan kugu weydiisana xaajadaydan idantan aan leeyahay inaad ii gudda ilaahayow nabi moxamed sala allahu aley wasalam iga ergeyo erge inaad ii noqdo ood adiga iga kaa ergeyo ilaahayow iga aqbal saas ayaad waxaa weeyaan tirmidi ibn maaja soo sor xadis saxiixa axaadiista la soo ay ka mid tahay iyadna oo muxuu ahaa tawasulka iyo howlaha loo deliishado jazaaka allah khayran bicami nabiyina waxaa weya waxaa weeye cami riwaayo kale waxaa y leedahay qum yaa cabaas fadcu cabaas ha amar la siinoo le cabaasow istaage alla bari saas taas xagee geynaya marka taasoo qorta inuu surmi taasoo qorta surmaysa nacam waa yahay baabun laa aadaana listisqaa'i robdoonka aadaan ma lahan weyaan xadiis kun shan boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid mucalaq ah mucalaqaadka bukhaari weeyaan bukhaari ah wuxuu leeyay wa lana abu nucaym wuxuu noo yii wuxuu noo sheegay can zuhayr wuxuu ka wariy ibni xarbin weeyaan can abi isxaaq wuxuu ka wariyey sabiic inuu yahan u malaynaya wallahu aclam kharaja waxaa bay cabdullaahi ibnu yaziid alansaariyi ayaa baxay weeyaan ninkaas nabigu wuu arkay sal alla alay slm ninka cbdullahi bn yaziid alansaari wa kharaja macahu cabdullahi bn yaziid alansaari waxaa la baxay albara bni caazib saxaabiga jaliilka o taqanin ayaa la baxay wazayd ibnu arqam zayd ibnu arqam asna oo taqaanaan ayaa la baxay weyaan fastasqaa markaasuu roob doonay faqaama bihim wuuu mxuu ahaa faqaama wuu istaagay bihim iyaga calaa rijlayhi labadiis logood ayuu ku istaagay min hayri mimbarin mimbarna muusan fuulin oo lugihiisa ku istaagay oo khudbadii iyo wuxuu ugu istaagay lugihiisa weyaan fastakfara alla weyne ayuu dembi dhaaf aad u weydiistay subxaanahu watacaala uma intaa kadib salla wuxuu tukaday rakcatayn laba rakac yuu tukaday yajharu bilqira'ati qiradan oo kor u qaaday walam yuadin muusan adimin walam yuqim muusan aqimin qaala abu isxaaq wuxuu yidhi wara'a wuu arkay cabdullaahi ibnu yaziida annabiy wuu arkay sala allahu calayhi waali wasalam marka aadaan iyo aqiimitaan haddii ay jiraan labadaa saxaabi oo bara ibnu caazib iyo zayd ibnu arqam oo raggii aad taqaaniinna way ku inkiri lahayen waxay lahayn jooji aadaankii away dhihi lahayeen marka taasna ayadna inaan uusan aadaan jirin ayaa laga qaadanaa baabu maa yaquulu wamaa yafcalu cinda nuzuuli matari matarka markuu soo degi qofka muxuu dhihi muxuuna fali can caiشhata waxa lg uri zawji الnabiy radia allahu taala an ardaha ana rasula rasulka al sal اlه slm kaana nabigeen wuxuu idaa ra'a hadduu arka almatara roobka qaala wuxuu dhihi jiray sayiban mid shuma oo naafican waxtarla ilaahu nooga dhig wa fii lafdin wa lafdu sunan sunanka mxuu ahaa afarta sunan lafdigooda wuxuu ahaa allaahuma allahyow ijcalu ka yeel sayiban mid shuma oo naafican waxtarla weeyaan hadduu xadid kun shan boqol iyo lixii soddonaad can anas malik xalig radi allahu ta anu arda qala wuxuu yidhi anas khaadim nebi sal slm asaabanaa waxaa nugu dhacay wanaxnu anagana maca rasulilah rsulka alle aan la joogna matarun roob baa nugu da-ay weeyaan qala wuxuu yidhi faxasara wuu fayday rasuullah nabiga alleh thawbahu maradiisa qaybta kore ayuu ka fayday weeyaan xataa asaabahu ilaa uu ka asiibo min almatari roobka faqul lahu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka allow lima sanacta hada arrinkaa maxaa u samaysay qaala wuxuu yidhi liannahu maxaa yeelay xadiidu cahdi min rabbihi tacaala rabbigiisuu ka cusubya weeyaan nicmada ilaahay ka timid kuwa ugu cusub ay ka midtao dhanka allah ayuu noogu yimid weyaan subxaana wa tacaala waa axaadiista loo daliishada inuu allah subxaana wa tacaala uu sareeya naga sarey weyaan alraxmaanu ali raxmaanka cala alcarshi carshiga ayuu istawaa ka sarmaray weyaan imaa muslim xadis soo saaray baabu tacawudi qofka inuu cadubilaysto cudubilaysto ood alla magan galo cinda ru'yat ariixi markuu dabayl arka ayuu baabkan u baabay xadidku shan boqol iyo toddobiy sodonaad can caishata radi allahu ta an ardaha qaalat waxay tii caisha kaana nabiyu nabigan wxu sal slm idaa ra'a hadduu arka makhiilatan wax roob la moodo oo gugac iyo waxaa weeyaan eh, daruur qab isku ah iyo dabaylo la wata iyo makhiilatan waxaa weeyaan wax roob la moodo markuu arka nabigeena sal slm fi samaai samada uu ka arka aqbala nabiga wuu see joosan jiri waa socon jiri wa adbara wuuna soo dabarjeedin jiri aqbala wuu soo qaabili jiray wa adbara wuuna dabarjeedin jiri yani horay gadaal ayuu socon jiri nabigeenna fadhi ma qaban jirin weyaan aqbala wa adbara fadhi ma qaban jirin wa bikhtisaar nabigana fadhi ma qaban jirin alayhi salaa slaam wa dakhala nabiguu geli jiray wakharaja wuu soo bixi jiray wa wajhu wajigiisna uu badalmi jiray faidaa amtarat isamaau samada markii muxuu aha roobka ay sii daysa suriya canhu nabiga waa laga faydi jiray facarafatu caaishatu caaisha ayaa garatay dalika arinkaasaga arrinkaas dareentay nabiga in muxuu aha cabsi iyo argagax iyo howlo ay galayaan markii roob wax la maleeya ay soo muuqdaan fa qaala nabiga wuxu yih sal slm maa adri ma ogi lacalla waxaa dhici karta kamaa qaala qowmun qole say u yidhahdeen falamaa ra'uuhu goortii arkeen caaridan daruur mustaqbil awdiyatihim waadiyaalkooda qaabilsan qaaluu hada caaridun mumtirna bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim waa tii lagu halligay roob intay u malayeen kadibna cadaab looga dhigay aniga maxaan ka aqaana way allaya saasuu nabigan akhri sal allah alay slam wazaada cinda muslim maa muslim agtii wuxuu ka kordhiyey fii awali awalkiisa qaalat waxay tiri caaisha kaana nabi nabiga nuxay sal slam idaa casabat ariixu dabashi goorta ay dhabato qaala wuxuu dhihi jira allahuma alehyo inii aniga asaluka khayraha khayrkaada ayaan ku weydiisanaya wa khayra maa fiiha gudaheeda wuxuu kusugan khayrkaan ku weydiisanaya wa shara maa ursilat ilay wa khayra maa ursilat ilay cafwan khayrkii loo soo diray ayaan ku weydiisanaya bihi isaga ama lala soo diray khayra maa ursilat bihi khayrka iyada lala soo diray ayaan ku weydiisanaya waacuudu waxaan kaa maangalayaa bika adiga min shariha sharteeda dabashan wa shari maa fiiha wixii gudaheeda kusugno shara iyo wa shari maa ursilat bihi shartii lala soo diray ayaan ilaahayow kaa maangalaya weeyaan wa fii riwaayatin ukhra riwaayad kale lahu u sugnaatay muslim wawalha awlkeeda cind buhaari ku sugan anaha caaisha qaalat waxay tihi radia allahu taala ardaha maa raaytu ma arki rasul ma arkin mustajmican isagoo waxaa weye bagani daaxikan weliba qosol bagani aad si fiican oo xaragale u qosli xataa araa ilaa aan ka arka minhu xaggiisa lahawaatihi dalqadiis ilaa aan ka arko weligey ma arkin weyaan nabigo qosolbagani maan arkin inamaa in kale maahan kaana waxa nabigeena yatabasamu mid muusado ayuu ahaa qaalat waa qof ay naar sugaysa oo muxuu ahaa inuu ka badbaadin kalaan ogeyn qof qabri mxuu ay sugay sakaraadka u sugi waxa weya su-aashii ay sugi carasaadka qiyam ay sugi miisaanka u sugi siraadka u sugi yacni qosolka tirada badan aad uguma socona weyan qaalat waxay tidhi wa kaana nabiga muxamed sal slm idaa ra'aa hadduu arka hayman daruur aw riixan ama dabayl curifa dalika fii wajhi wejhiisa laga garan jiray muruga iyo cabsi ayaa nabigana geli jirtay argagax weeyaan buhaari maxaa yeele in ummaddan la cadaabo ayuu nabigana ka baqli jir sal lla ly slam xadiid kun shan boqol iyo siddeed iyo soddonaad can salamat milaka waxaa laga wariyay annagana aaminaan iska nahayba ama dholleydan la gooyaa ama cirka dhagxaanlin kaga soo dejiyaa ama muxuu ahaa yacni aad bay u yaraatay aad iyo aad bay u yartay an slmaka waa lg radi lahu ta arda waa ninka orodka badnaa saxaabiga taqaanin halihii nabigana soo riday calayhi salatu slam yarfachu ila nabi nabigu u saramarina way qaala wuxuu yidhi nabigeena alayh sl slam kaana wuxuu ahaa ida shtadat riixu qoraxda goorta ay darnaata ama eh, dabaysha goorta ay darnaata yaquul nabigu wuxuu dhihi jiri allaahuma alahyow liqxan ijcalha kaya liqxan mid bacramisa oo waxa weeyaan eh, wax soo saarto ilaahayo ka dhig weeyaan liqxan mid lis iyo wanaag iyo keento laa caqiiman mid waxaa weeyaan cirab go-on oonan roob inta da-a kadibna waxba aanan keenin ilah wa ka dhigan weyaan saas ayuu nabiga dhihi jir alayis slam ibnu xibbaan ayaa soo saaray imaam dahab wuxuu leey ala shartihima ay sharti bukhari wa muslim baabun tamahuli ibni cumar cabdullahi bni cumar bishicri abi aalib abi aalib gabagiisii mararka qaar inuu muxuu ahaa soo dhigan jiray meesha ooda asaga muxuu ahaa Eh, eh, gabaygiisa qaadi jiray ayuu baabkan u baabiya xadid kun shan boqol iyo sagaaliy soddonaad can cabdullahi bni dinar waxaa la wariyey radi raximah llah qaala wuxuu yidhi samictu ibna cumara sayid cumar wiilkiisa o cabdullahi bin cumar ayaan ka maqlay yatamaalu isagoo muxuu ahaa gabyaa iskaga dhigay bishicri abi aalib abi aalib gabaygiisa isagoo soo qaadanayaan arkay abi aalib muxuu yidhi wa abyadu yustasqa alhamaamu biwajhihi himaanu lyataama cismatu lilaraamili wa abyadu midcad yustasqaa lagu roob doonta alhamaamu daruurta biwajhi wejigiisa imaalulyataama agoonta waxa weeyaan mid magangeli u ah amaba dhaqaaleeye u ah cismatun badbaado waa lilaaraamili agoonta cabdulahi bin cumar oo gabaygaas oo ninkii abu aalib u akhriyey akhrina ama qaadi ayaan arkay ayuu leeyahay arintan ku saabsan in nabigeena sala allahu aley wasalam xilligii ninka la yidhaahdo muxuu ahaa abu aalib inuu roob doonay ibnu casaakir ayaa waxa weeyaan soo saaray fii taariikhihi oo wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagoo canug aad u yar ah ayaa qolyihii reer carbeed abaar aad u darana ku dhacday reer qureysheed kadibna abu aalib oo akhyaarnimo lagu yaqaanay ay u yimaadeen waxay yidhahen noo roobdoon kadibna nabigeena ayuu soo waday sala allah alay slm canug aad u yar ah kacbada ayuu keenay dhabarka ayuu kacbada u saaray kadibna gacanta ayuu kor u taagay saas ayuu alla subxana wa tacala ku baryey halka ayuu roob imaaday ibnu casaakir ayaa taarikhta soo wariyey wallah aclam wa fii riwaayatin mucalaqatin riwaayad mucalaqa cinda albukhaari wa kaana can mucalaqaat albukhaari tabcan inay saxiixta xataa laazim maahan nacam wa qaala cumar ibnu xamsata wuxuu yidhi salim baa noo warramay can abiih buu nooga warramay ibn cabdullahi bn cumar weyaan rubama waxaa dhici karta dakartu inaan xasuusta qowl shaaciri kii gabyaaga qowlkiisa waana anigan anduru aan egi ilaa wajhi nabi nabiga wejgiisa sal slm yastaski isagoo alla muxuu aha roob dooni oo gacmaha taagi waa ducadiisi allahuma asqina allahuma kaytan muqiitan haniian haakada saas weeyaan falam yanzil nabiga famaa yanzilu sooma degaayo nabigeenna xataa yajiisha ilaa uu muxuu aha ka shubma kullu miisaabin majroor kasta ilaa biyaha ay saa ugu shubmaan nabiga sooma degi jirn alayhi sala marka cbdullahi bin cumar wuxuu leeyahay markii aan muxuu ahaa nabigu uu roobdoon u istaago wejigiisaan eegi jiray sal lla ly slam markaasaa si uu alla u baryi ilaa muxuu ahaa e, roobka uu muxuu ahaa ka shubma meel walbu ka shubma iyo e, majarooradii nabiga sooma degi jirna calayhi salaa slam baabun laysat isanatu abaarta ma ahan bian laa tumtaru inaad roob waydaan kaligeed abaarta ma ahan weyaan abaarta dhabta ah inaad rooblaan ku dhacda kaligeed ma ahan weyaan ama ayada ma ahan weyaan xadiidkuna shan boqol iyo afartanaad can abi hurayrat waxa lgu radi allahu ta arda ana rasula rasul sl sl qal nabiga wuxuu yidhi laysat isanatu abaarta ma ahanin bianlaa tumtaruu inaanan roob lidin siinin walaakin isanatu abaarta dhabta ah an tumtaruu waa in roob lidin siiya owa tumtaru lidin roob siiya walaa tumbitu lardu arladan ay soo saarin shay-an waxna weeyaan imam muslim ee xadiis soo saaray hada wallahu aclam wsala allahu wslm cala abdi rasuli